kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaa meel weliba aad joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay soddon waa bisha labiiy tobanaad ee disembar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idacadda kale magalada muqdisho dhegeystayaal aad iyo aad waa labiiyo tobanka bisha labiiyo tobanaad ee sanadkan aynu ku guda jirno saddex iyo labaatanka barnaamijka qodobada aynu ku eegi doon waxaa ka mid noqon doonaa kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ciyaari doonta caawa iyadoona la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta endoven sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester united waxay ciyaari doontaa finaal waa sida finaalka camal waxay la ciyaari doontaa caawa kooiyo tobanka bayer mulig ayay la ciyaari doontaa haddaba kooxda kubadda cagta manchester united rajadoodii aad iyaad ayay u yartaa laakiin waynu eegi doonaa haddii ay soo gudbi doonaan haddii kale copenhagen iyaguna garoonkooda kooxda kubadda cagta galata saray ciyaari doon madrid iyaguna way ciyaari doonaan sidoo kaleeto inter milan iyo real sociedad kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ronaldo xalay waa u wacdiray konton gool ayuu gaaray sanadka labadakunsdexlabaatanka qodobadaasi qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho hagaga dhegeystayaal haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha dowr cadda kulmi magaalada muqdisho goordhowna falaqeynta kulanka weyn aynu eegi doonaa ee bayer munich weliba kooxda cagta manchester saaxiibadana barnaamijka si toos ayay kaga qayb qaadan karayaan leelanka rediyo kulmiye magaalada muqdisho ay si toosa soo wici karayaan haddiinu ku bilaabno garoonka weyn ee kooxda kubadda cagta united travod ah, waxaa ka dhici doona kow iyo tobanka habeenimo ama shan saac ciyaar xiise badan kooxda kubadda cagta ma united waxa soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta bayer munig kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan haddaba waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta bayer munig todobaadkan waa la garaacay shan gool ayaa lagu garaacay sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, waa la garaacay iyaguna oo guudaro xanuun badan ayay kala kulmeen kooxda kubadda cagta bermuth todobaadkan gudihiisa haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta man united waxay u baahan tahay inay kulankan guul ka gaaraan bayer munich kadibna waa inay rajeeyaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, bayer munich copenhagen iyo weliba kooxda kubadda cagta kala tasray waa inay barbaro ku heshiiyaan sidaasi ayay Eh, rajadoodii ku noqon doontaa rajo wanaagsan oo kadib wareegi lix tobankay usoo gudbi doonaan haddaba markaynu eegno eh, macquul ma tahay kooxda kubadda cagta bayed mulig eh, in la garaaco caawa waa macquul weeyaan inkastoo kooxda kubadda cagta manchester ay ka maqan yihiin xidigo waaweyn sida karesan ericson kasamiro marshial ninka lagu magacaabo lindelof marcus rashford sidoo kale ininka lagu magacaabo masimont sidoo kale malasia iyo weliba lisandro martines uu ka maqanya inkastoo lisandro martines laleeyahy kulanka waa macquul laakiin tobabarka ayaa la arkayay laakiin lagu arkayay martines waxaa laleeyahay kulanka ma ciyaari doono ama kama soo gaari doono haddaba shaxda ay ku ciyaari doonto kooxda kubadda cagta united waa shaxdan golahay andrewnana sidoo kaleto sergio rogolan iyo lucashow ayaa wada ciyaari doona halka malasia aan idhaahde luka show iyo weliba hare magwa ciyaari doona wambisaak ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa sufyan amrabat iyo weliba mactomany bruno fernandes garnacho antony iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo hojelan haddaba ciyaaryaano badan ayaa ka hadlayay kulankan markaynu eegno tababaraha kooxda cagta united wuxuu yidhi marka hore waxaynu nahay koox weyn wax badan ayaynu sameyn doonaa waa inaynu badina ayuu leeyahay si rajadeennii aynu u rumeyno sidoo kaleetana wuxuu shaaca ka qaaday waa in aynu kulanka muhiimad gaar ahaynu siina haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta united tanhaag ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaanada ay u baahan yihiin inay markaa dabcan kalsooni helaan wuxuu leeyahay wax weliba waa kalsoonida kalsoonida haddaa haysato wax badan ayaad haysataa ayuu leeyahay marka kulanka waynu guuleysan karnaa wax badan aynu sameyn doonaa inkastoo fursadeenna eh, dabcan ay yartahay uu leeyahay oo haddii aynu badino xataa eh, copenhagen iyo weliba galatasara haddii ay kala badiyaan tartanka champions league ee ka hari doonto koox cagta manchester laakiin wuxuu leeyahay guusha inagu muhiim ayay inoo tahay sidoo kaleeto waxaa ka hadlay eh, kulankan thomas tuqal wuxuu leeyahay thomas tuqal kulanka waxaynu u baahannahay inaynu guuleysano haddaba waxaynu ognahay bern munig iyagu inay ma hore soo gudbeen oo wareegi lix iyo tobanka ay gudbeen sidaasi ay tahayna ma doonayaan inay sii daayaan eh, kooxda kubadda cagta manchester kubadda cagta ma jirto kooxdana way soo gudubtay kooxdana waa la sii daanayaa oo dabcan dhibca iyaga la siinaya ma jirto marka waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta bayr muj waxay diyaar u tahay inay guuldaro xanuun badan ay dusha u saariso guuldaradaasina kooxda kubadda cagta munited loo horseedi doono in ahaanba tartanka champions leaga ay ka harto hadaba markaynu eegno koox kubadda cagta bayr munich xidigo muhiim ah ayaa iyagoona ka sida ciidaanka lagu magacaabo ganabri dilaad waa ka maqan yahay laakiin kayn ayaa ka hor doona oo waxa weeyaan isagu gool kulankii ugu dambeeyay uusan gool dhalin waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay noya sidoo kaleeto davis iyo weliba ninka lagu magacaabo mincham kim abumakana sidoo kaleeto lemer halka koreska iyo comij iyo weliba ninka lagu magacaabo thomas muller kulanka lagu soo bilaabi doono sidoo kale waxaa lagu soo bilaabi doonaa leresane coman iyo waliba lagu magacaaba hariken ayaa kulankaa lagu soo bilaabi doonaa haddaba kayn xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayer munig sagaal kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray laba iyo labaatan gool ayuu siiyey todoba goolna caawin ayuu siiyey marka ciyaaryaankan nabacaadimaha sidoo kaleeto shan kulan tartanka james liaga uu kusoo bilowday ama u ciyaarayba afar gool ayuu dhaliyey halka laba goolna uu caawiyey sidoo kaleeto ciyaaryahanka da-da yar ee jamaal musaalla ayaa ka hadlay kooxda kubadda cagta manchester wuxuu leeyahay garoonka otrafford waan ku faraxsana inaan halkan imaado aanan ku ciyaaro wuxuu leeyahay waan jeclaa markii aan yaraa trafford inaan ku ciyaaro markataa oo ka dhigan xataa kooxda kubadda cagta manchester haddii toddobaatan milyan iyo lixdan milyan ay dabcan ay ka gudbiyaan eh, byr munich ama ay siiyaan in ciyaaryahankan heli doona marka wuxuu trafford waariyadeydii waan jeclaa haddana waa ku faraxsan inaan ka hor imaado manchester waa koox weyn wax waliba way sameyn kartaa ayuu yidhi ciiryahanka daadayar ee lagu magacaabo jamaal musalla waayahay haddii aynu eegnana eh, dhanka kalena markaynu eegno eh, kooxda kubadda cagta united marka waxay in iyagu ay eh, dabcan usoo gudbaan haddaba hadday usoo gudbaan wareegi lix iyo waxay noqon doontaa markii yani markay ugu adkeed manchester united wareegi lix iyo tobanka yani markaad aragto wareeg gurubyada waxaa loogu dhigay simo final iyo final saaxiibada waxaynu eegi doonaa dabcan falaqeyntoodii fikradoodii ka dhiban doonaan kulmada jira saaxiibada leelanka ka yaneen ayay soo wici karayaan lix konton iyo lix lixdan iyo ah u soo wici barnaamijka waynu eegi doonaa waynu isla falanqeyn doonaa saaxiibka ugu horreya soo qabanaya oo barnaamijka ka qeyb qaadanaya aad iyo aad soo dhowdhegeysa waayahay aad iyo aad soo dhawo walaashay eh, dabcan barnaamijka waa socdaa aad iyo aad aad iyo aad bal ka waran manchester united waxaa weya rajadoodii aad iyo aad ay u liitaan oo dhanka wareegga lix laakiin wax walbo waxaa weyaan way dhici karayaan bal ka waran bayr munij iyo kooxda kubadda cagta manchester aada umaadsantaha anima jii fernandes ilbiriga kusug haye dhexdaadeedka intoo bilaaban markii jambiyoonka wareegyada gruubka yaa u sheegay irig saxda inay kusoo laaban doonaan <laughs> aad iyo aad jambiyoonkana magacooda la jooga eega ma joogaan fahamte si fiican aad iyo aad marka eh, manchester waxa urgeenaya hadda xataa hadii la garaaco aad yaad ayna badiyaan marka yurub liga ka waceysaa aad iyo aad aad iyaad og soo dhaweyneysay marka waa usku dhaweyneyna waana qaadi doonaa insha allah waayahay waa hagaag waayahay waa kaga mahad celinaya walaasha sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kaleeto aynu eegeynayo barnaamijka iminkanba ka qayb qaadanaya saaxiibo badan ayaa barnaamijka qayb qaadanaya marka haddaba manchester united iyagu waxa weeyaan laba midkood ay noqon doontaa ama eurub league ay aadi doonaan haddii ay badiyaan horta haddii ay badiyaan rajadooda wanaagsan lakiin haddii laga badiyo eurub leaguena way weyn doonaan champions leagana way weyn doonaan marka taageerayaasha qaar waxay leeyihin hadiiba champions league aynu weynay waxaa wanaagsan balse toos ah in gabyaanba tartankan aynu ka harno laakiin markii aynu eegno koox cagta manchester rajadoodii way iska fiican tahay inkastoo waxa weyaan kubadda cagta wax weliba ay ka dhici karayaan laakiin waxaa leeyahay kooxda cagta manchester rajadoodii aada iyo aad ayay u liidataa haddaba sidoo kaleeto falaqayaasha inta badan waxay leeyihiin koox cagta bayer munich waxay damacsan tahay ama waxay dooneysaa inay bahdisho koox cagta manchester waxaynu ognahay kooxda cagta manchester in ay toddobaadkan gudihiisa guuldaro xanuun badan dusha loogu saariyey oo la garaacay oo barmouth ayaa garaacday marka waxay dooneysaa in iyagu waxa weyaan mar kaleeto ay garaacaan oo ay dabcan guuldaro dusha ay u saariyaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee manchester laakiin manchester waa koox weyn waa koox wax weliba sameyn karta marka waynu eegi doonaa haddii eh, dabcan kooxda kubadda cagta manchester ay kulanka ay guul gaari doonaan waana kulan xiiso badan kooxda kubadda cagta manchester united marka waxaa laleeyahay kolley waynu arki doonaa sidoo kaleeto anfield stadium ayaa lagu sugi doonaa toddobaadka soo socda marka manchester haddii dabcan ama tababaruhu waa inuu dabcan shaqadiisa badbaadiyaa thomas tuqal waa tababare aad iyad u yaqaana koox kubadda cagta manchester united Eh, markii uu ka hor yimid eh, laba kulan markii uu joogay chelsea barbaro ayuu la galay marka erictanhag iyo weliba thomas tuqel ayaa iswajahaya waan loo tababare dabcan isyaqaana kolle waynu arki doonaa haddaba eh, markaad eegto kooxda kubadda cagta united guuldaro ama waxaa leeyahay manchester united lix jeer ayaa laga dhacay lix jeer barbarayay kala kulmeen halka laba jeerna guuldaro dusha ay u saariyeen laba jeer ayay garaaceen koox kubada cagta bayr munich laakiin guuldarada ugu badan koox kubada cagta manchester ayaa la garaacay oo bayr munich ay guuldaro badan dusha u saarisa saxaawada kale soo qabanay soo dhawadegeys aadaan ku salaamo cabdishiid sacabsi adigii farsamayaqaanka kutubta warbaahinta caalamiga ee kulmiyo weliba qaybta isboortiga dhammaantiin waxaa laleeyahay maalin wanaagsan aad iyo aad maalin wanaagsan saaxib soo dhawo waxa weeyaan kooxda kubadda cagta manchester lagu dhiganya caawa aada umaadsantan muxudiin griga amsaa jooga runtii cabdirashiidow rajada manchester runtii ceel era kusoo dhacee laakiin naadiga runtii eh, caawo kale markii loo fiiriya waa isleeyahay way soo bixi karaan sababto e ah, b s g oo aragna waxay ku dhigan soo laabasho weyn ay ku sameeyeen inkastoo runtii eh, kooxdan eh, tan iyo markii ferguson oo ka tegay tababaraa hadda la eliyo uu ku yahay tababarihii lixaad marka waxaa moodaa manchester ferguson inay u darsato sababto ah, e macalin saldhiga islamarkaana koob u qaado kooxda ilaa hadda lama haayo xitaa rikoorad aad u xunaa runtii laga soo diiwaan geliya waxaa leeyahay kow iyo labaatan sano oo farguusan manchester united oo jooga oo trafood soddon iyo afartan keliya looga badiyey halka eh, tobankii sano ugu dambe ferguuson oo maxnaay eh, soddon shan sano looga badiyey soddon shan sano looga badiyey marka waxaa moodaa old trafood runtii eh, in iska meel iska caadiya sababto waxaa la soconaa banimut inay soo muuqatay ebed markii ugu horreeyey guulna ee ka labaad saddex goorna ay uga badis marka isku soo guub caa waxaa sidaa runtii manchester united guul wagayn kartaa walow xitaa waxaa leeyahay bayr munich Eh, markii laga badiyo hadda waxaa xasuusanaa eh, inter frankfort shan gol iyo gol inay uga soo baas marka haddii baar laga xanaajiyo kun laga badiyo waxaa yidhi koolka labaad bahdilaada u geystaan adii kor imaad sababta waxaa la soconnaa koox badan oo runtii buruushooyinka madrasada ah ay ku sameys marka eh, manchester caawa runtii waxaa u yaalo kulan weyn xitaa waxyaabaha yarka waxaa kamid a ah, haddii labada kooxood oo gruubka ay kula jiraan mid kamida ay ah badiso f c ku iyo galataray xitaa manchester waxaa leeyahay ah, hataa haday ka badiso bayr munich soo bixi karto marka waxaa moodaa marka raajada manchester inay ceel kusoo dhacaysa laga ka caawa waxaa saleeyahay runtii haddii harkane iyo kooxaha runtii ee xidinaha runtii bayr munich aadka udhibka badan ay runtii meel ka saaran islamarkaana kubadii jirka ila ciyaaraan kale ee somadhigaan runtii waa badi karaana qabaa walow harkane leeyahay saddex iyo toban kalo ku dhaliy marka eh, waxaa moodaa mashiin gool inay haystaan tuma suuqana wuxuu doon runtii caawa inuu naadigan ka badiyo sababtoo haddii kulanka lasoo dhaaf manchester bayr munich ee badalehad inter farkafood waxaas lee ceel saaran lahaa hadda cadaadiska bayr munich saaran aaweed waxaa laga yaaba manchester cadaadiska inuu kasii bato labadan kooxood u ciyaarayaan runtii anigu waxaas lehe caawa maadaama kulankan kulweyn uu yahay manchester runtii soo laabashada ay ku rantahay waxaas leeyahay manchester hadda uridiya marka inay caawa guud ay gaari karto sababtoo mar walba naadi weyn ciyaar runtii shakil lama geli laakiin wax walba kubadda lacagta way ka dhacaan oo runtii waxyaaba badan oo soo laabasho la filayn waa dhacen laakiin waxaas leeyahay sakoor aad weyn majirta caawa waa dhigi kartaa waana soo laaban kartaa waxaan rajaa runtii caawa majirta inay guul ay gaari karto marka macalimuhu wax badan iska jir laakiin falaqeynad isugu targeysaan isu wayaan intaasaa ku koobaa maalin wanaagsan waayahay saaxiibkeen muxudiin waa kaga mahad celinaya sida qoraxda baan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxibada weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho vivo yahay saaxiibada ayaa soo qabanaya barnaamijka hib qaadanaya weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowlada cadda kulmi magaalada muqdisho so dhow dhegeyste waalaykum salam waraxmatullah barkatu so wa waayahay walaasha barnamijku waa la socota caawa kula baxayso badan baa jira majlis united waxaa leeyahay rajadeedii caaleer ayay kusii dhacaysaa haye waa laga badanaya leeda aad aad waayahay waayahay waa ka mahadcelin walaashay waayahay sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxibada kaleetona weygana barnaamijka ka qayb noqonaya marka mucaaradka hodel waxay leeyihiin manchester united hala soo reebo marka reer liverpool iyagu waxay leeyihiinba manchester united inay harto ma rabno waxaa rabnaa inaynu dabcan eurub leaga inugu heliyaan ay yimaadaan eurub leaga halkaa ayaan ku dagaalami doonaa ayay leeyihiin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool marka waynu arki doonaa saxabada kale ayaan so qabana barnamijka waa ka qeyb qaadanaysa no dhegeysta asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah barakaatu soo dhawaal waayahay bal ka waran eh, soo dhawow kulamo xiiso badan ayaa jira caawa manchester united waxaa leeyahay kulan xiiso badan ay la ciyaari doonta bal ka waran rajada kooxda kubadda cagta manchester ay wareegii lixi manchester united horteeda waxay la ciyaari bayern oo todobaadkii hore shan loo soo dhiibay iyadoo saddex loo soo dhiibo aad i marka manchester caa waxaa leeyahay taas rajadaas way ahaataa leeyahay marka waa laga ciribtirayaa leedahay yaatalka waa laga ciribtiraa haddana waxaa rajeynaaya todobada oo seen ab aan soo xasuusino haye marka laakiin ka waran manchester waa eurub league waa kusoo dhaweynaysa sooma haddii usoo gudubto anfilaayo usoo adheynaa guuldarada saddexaad inaan usoo dhiibnaa rajeeya iyadoo dara kabtankii oo faailada badan laha uu ka maqan aad iyo aad waaya waaya aad aad waaya walaashay waa kaga mahad celinaya saacabada kaleeto ayaan eegeynaa barnaamijka iyagana ka qayb noqonaya kulamo kaleeto way jiraan oo xiiso badan laakiin kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka majisnaad bayr munij soo dhowrageyste abdishiid arcona waayahay haddii aad soo dhawow walaal barnaamijka kala sotaa waayahay bal ka waran kulamada xiisaha badan ee jira kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta manchester iyo weliba kooxda kubadda cagta bayer aada masantaa cadashiid uefa james leaga cada dheelaya kulanka ugu adag oo xiiseyna waa manchester united oo toddobaadka hadda koox yariis oo dhan saddex kuun usoo dhiigta garonkeeda iyo aaya yunub oo shan wada geliyay aad aad marka waa laba koox oo xanaaqsan laakiin ani waxaa jeclahay dariska manchester united inay dabiso ee baalna ku dabiso kansalana iyo maxay kooxda kale copenhagen aad aad waayahay hadii dhiciisana waxay bulsho aad iyo aad marka kunkaas kulan aada u xiso badan waayo waa suulinaa insha allah kuxii mutasitin in marti labaad ee inkastoo waxaa aada usoo badan hadda qasbakalayaan waayahay waa kaga mahad celinaya walaashay sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaatay arsenalna b s v endhoven ayay la ciyaari doonta caawa eh, sideeda qadar afartan shan daqiiqa halka sevilla lenas wada ciyaari doonaan real madrid barangeska iyagoo mar hore soo gudbeen union berlin ayay la ciyaari doonaan napoli iyo sporting baraga sidoo kaleetna inter milan iyo real sociedad ayaa wada ciyaari doona kulan xiise badan xaleyna ronaldo rikoor ayuu sameeyey isagoo markaa dabcan soddon iyo jira ayuu dabcan xilli ciyaareedkan ama sanadkan aynu ku guda jirnay sii dhammaanaya ee wuxuu dhaliyey konton gool markaa innaba caadi maaha ciyaaryaanka lagu magacaabo master lama joojiye ama ronaldo xaleyna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta al-shabaab shan gool iyo labo ay ku garaaceen fofaan ayaa bilaabay kadib sadio mani ciyaanka lagu magacaabo jaleeb kadib ronaldo ayaa goolka ugu dambeyn dhaliyay marka ayaa ka caawiyey marka ronaldo isagana inaba caadi maaha xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya isagoo odaya ama isagoo waayeelaya xil ciyaareedkan labaiyo labaatan kulan u ciyaaray labaatan gool ayuu dhaliyay toban goolnaba u caawiyay marka ronaldo inaba caadi maaha waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal hadiian waagnana wararka kale ciyaaraha jira xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta napoli victor osimhen ayaa ku guuleystay xidiga ugu fiican qaarada afrika ee sanadkan sii dhammaanaya xidigan reer nigeriyaanka ah ayaa abaalmarintan ku guuleystay markii ugu horeysay taariikhda kadib markii qaab ciyaareed cajiib ah uu kusoo bandhigay kooxda kubadda cagta napoli xil ciyaareedkii hore isagoona kula guuleystay iskudeetaha talyaaniga ama horyaalka talyaaniga osimhen ayaa abaalmarinta ku garaacay xidigaha ee kale ah ee ninka lagu magacaabo maxamed saalax oo ka tirsan kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba ciiryaanka lagu magacaabo ashraf xakiimi oo isaguna ka tirsan kooxda kubadda cagta b h e. xidigaha la yiraahdo osimhen ayaa abaalmarintan ku mutaystay kadib markii uu dhaliyay toddobiilabaatan gool horyaalka talyaaniga xilli ciyaareedkii hore osimhen ayaa helay codka ugu badan waxaana si rasmi ah ee loogu caleema saaray inuu yahay kan ugu fiican sanadkan qaaradda afrika hosebaxeen oo abaalmarintan ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi waa abaalmarinaan ku farxay waan rajayn doonaa in sanadada soo socda aan ku guulaysan doono ayuu yidhi ciidaanka lagu magacaabo osemen haddaba osemen ayaa la saadaalinayaa inuu ka tegi doono xil ciyaareedka markuu dhammaado kooxda kubadda cagta ee napoli kooxod badan ayaa doondoonayaa sida kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ayaa ka mid ah kooxaa doondoonaya sidoo kale kooxda kubadda cagta united xataa ciyaaryahaankan aad iyo aad ayay u doonaysaa hadaba sidoo kaleeto markaynu eegno waxaa lasoo saaray shaxda ciyaaryahaanka u wanaagsan ama ciyaaryahanada ugu wanaagsan qaarada afrika ee sanadkan sii dhammaanaya labada kun saddex labaatanka markaynu eegno waxaa lasoo saaray shaxda ugu fiican waxaana dabcan xafladaasi lagu caleema saaray ugu yaraan labaiyo toban ko toban ciyaaryahaan ee aad iyo aad wanaagsan markaynu eegno weerarka waxaa loo xushay inay yihiin waryahaanada ugu wanaagsan ee qaaradda africa ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo mani oo ka tirsan kooxda kubadda cagta al nasar sidoo kaleeta osemhen sidoo kaleeta saalax halkaa sidoo kaleetana ciyaaryahanka lagu magacaabo qudus oo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westham ka tirsan sidoo kaleetona zambo angosa isaguna waxaa loo doortay ciyaaryahanada ugu wanaagsan sidoo kaleetona ciyaaryahanka lagu magacaabo thomas barty waxaa loo doortay ciyaaryahanka wanaagsan sidoo kaleeto eh, waa shaxdu wanaagsan way ku jira ninka lagu magacaabo thomas barty sidoo kaleeto sufyan amrabad oo isaguna ka tirsan kooxda kubadda cagta manchester united wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu khatarta badan sidoo kaleeto markaynu eegno ashraf xakiimi iyo golhay onana iyo weliba ninka lagu magacaabo qaalidu kulabali dhammaantood waxay yihiin ciyaaryahanada ama shaxda u wanaagsan xil ciyaareedkan loo doortay dhanka kaleetana markii aynu eegnana eh, waxyaabaha kaleeto aadka loo hadalhayo waxaa ka mid a ah carlo ancelotti tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid ayaa waxa uu ka hadlay xaalada kooxdiisa sidoo kaleetana wuxuu ka hadlay arinka ama kooxda kubadda cagta barcelona oo sanadkan doonaysa inay horyaalka kula tartanto haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo ancelotti ayaa ku digtay kooxda barcelona kadib guuldaradii axadda ay kasoo gaartay kooxda kubadda cagta jerona kooxda mucjisada ah ee jerona ayaa laba iyo afar ama afar iyo laba ku garaacday barcelona iyagoo markaa ku sugan garoonkooda haddaba wuxuu leeyahay tobabare kaali angelotti waxaan ka hadli karaa baalsha iyo jerona taageer ahaan waxay ahayd ciyaar aad aad u xiiso badan carlo angelotti ayaa sida warbaahinta dunida ugu waramay sidoo kaleed wuxuu leeyahay labada kooxood waxay u ciyaarayeen iyaga oo taatika badan lahayn jerona way ka fiicneed guulo badanna way gaartay waa in ay halkaa ay ku joojiyeen ayuu yidhi ma dhaleeceyn karo kamana oran karo hadal intaasi ka badan ayuu yidhi tobabaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid ninka loo magacaabo carlangeloti sidoo kaleet wuxuu leeyahay waan jeclaa kulankan jeruna waxay leedahay awood ay ugu ciyaari karto xeerka ugu sareeya ayuu siraacsiiyey kooxda jeruna ayaa leh afartan kow dhibcood waxayna laba dhibcood ay ka horeysaa kooxda kubadda cagta real madrid oo ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka wadanka spain kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan taariikh ayay sameyn doontaa waxayna doonaysaa inay noqoto koox aanan ahayn real madrid barcelona sidoo kale atletic madrid haddana ku guuleysataa horyaalka wadanka spain marka kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan sidoo kale waxay noqotay kooxda ugu dhaqsiyaha badan ee afar dhibcood ku gaarta iyagoo keliya la ciyaaray lix iyo toban kulan horyaalka gudaha wadanka spain sidoo kaleetana ah, markiiaynu eegnana ee kooxda kubadda cagta manchester united waxay dhajeynaysaa kulanka soo socda ee axadda ay la ciyaari doonto ama kulanka sabtida ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee liverpool inay rajeyn doonaan in ciyaaryahanka lagu magacaabo monsemont ama ciyaaryahanka lagu magacaabo ee kasamero midkooda ay helaan haddaba masemont ayaa isagu ahaantiisa xilli ciyaareedkan ku dhibaataysan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united waxaana sidoo kaleet la aaminsan yahay lacagta laga bixiyey ninka lagu magacaabo mont uu u qalmay ninka lagu magacaabo kayn kayn waxaa laga bixiyey boqol milyan halka laga bixiyay elyaanka lagu magacaabo masu mont laga bixiyay konton shan milyan haddii konton kale lagu dari lahaa waxaa la aamini lahaa ama la aaminsanaan lahaa koox kubadda manchester inay soo qaadan lahayd ciyaaryahanka tayada badan ee iminka ka wacdareynaya kooxda kubada cagta ee bayer munig ee ninka lagu magacaabo kayn tan iyo markii uu konton milyan ugu biiray united xidiga mont ayaa ku dhibaatooday kooxda isaga oo soo bandhigay qaab ciyaareed liita haddaba sidaa laga soo xigtay wargeeska ee lagu magacaabo mile olen kubeerista montema united ayaa kooxda ka hor istaagtay inay kooxda la saxiixato waryahanka ken ken ayaa lagu qiimeeyey waryahanada ugu wanaagsan waqhtina xaadirka inuu yahay sida laga soo xigtay wargeeska mile tuttenham ayaa ee cadaadiis ku saartay in ay iska iibiso xidigan kaasi oo hal sano ka dhibnaa heshiiskiisa ee kooxda kubadda cagta sboris united ayaa ugudambeydkii go-aansatay inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga mount kadib markii ay tutaham ay iska diiday in xidigan ay iibiso ama ay ka iibiso koox ka ciyaarta horyaalka gudaha brmeliga dhanka kalena hadiinu eegnana horyaalka brmeliga maalinba maalinkasi dambeysa oo sii xiisa badnaanaya iyadoona la aaminsan yahay in sanadkan kooxda kubadda cagta liverpool iyo arsenal ay yihiin labada kooxood keliya ee tartanka kula jira kooxda kubadda cagta mancity mancity hadda soddon iyo saddex dhibic ay leedahay halka kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna ay ka sareeyaan oo kooxda kubadda cagta mancity afar dhibic ayaa hogaanka hadda looga hayaa haddaba markaynu eegno waxaa lasoo saaray toddobaadkan gudihiisa shaxda ugu wanaagsan iyadoona aynu ognahay kooxo badan in lagu dhigay haddaba shaxdan waxaa inta badan eh, ku jira ama kooxaha inta badan eh, xidigaha ugu badan kule waxaa kamid mid ah koox kubadda cagta fulham oo xil ciyaareedkan ama labadii kun ugu dambeysay shan gool iyo shan gool ku badinaysay sidoo kale mancity aston villa shevil united spolis markii la eego golhayaha wanaagsan toddobaadkan waxaa loo doortay ciidaanka lagu magacaabo alison badbaadeyno badan ayuu sameeyey isaga ayaana ka dambeeyey in kooxda kubadda cagta liverpool ay guul muhiim ay ah ka gaaraan kooxda kubadda cagta crystal balas inkastoo dhidkaar ay qaateen xilli dambe sidoo kaleeto ciiryaanka lagu magacaabo ee eh, kerkes ayaa ka mid ah u wanaagsan markii la eego maadaama kooxda kubadda cagta manchester kooxda kubadda cagta bermuth toddobaadkan taariikh ay sameeyeen markii ugu horeysay taariikhda trafod inay tageen saddex gool kaga badiyeen sidoo kale waxaa ka mid ah ugu wanaagsan dhanka difaaca toddobaadkan horyaalka bermelig ee ciiryaanka lagu magacaabo adirbayo ciiryaanka fulham ayuu ka tirsan yahay waa difaac aad u badan sidoo kaleeto zenesi oo isagana bermuth ka tirsan wuxuu ka yahay ciyaaryahaana toddobaadkan u wanaagsan horyaalka bermeliga sidoo kaleeto bernardo silva ayaa la xushay qadka dhexe bernardo silva todobaadkan aadiyad ayuu u acdarayay kulanka kooxda kubadda cagta lowton masiti ay ka badinayeen sidoo kaleeto ciyaaraanka lagu magacaabo magnin waa ciiraan kale oo isagana aadiyad u khatar badan todobaadkan aadiyad ayuu u goolka guusha isaga ayaa ka dhaliyay sidoo kaleeto ciiraanka lagu magacaabo cook oo bermouth ka tirsan isagana waa ciiraan aad u khatar badan sidoo kale magtey oo isagana ka tirsan kooxda kubadda cagta sheffield united todobaadkan waa uu acdareeyey isagayaana eh, dabcan loo doortay ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta sheffield toddobaadkan sidoo kale tason isaguna waxa weyaan waa uu cadareeyey sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo solonkey kadib gool uu ka dheliy kooxda kubadda cagta manchester wuxuu ka mid noqday saddexda weeryahaan ee toddobaadkan ugu wanaagsan waryaarka bermeliga sidoo kaleeta saalax isagana waa ciyaaryahaan kale oo aad iyo aad ugu cadareeyey toddobaadkan ugu dambeyntiina markaynu eegnana ciyaaryahanka lagu magacaabo kariim bizema waxa uu doortay shaxdiisii ugu wanaagsaneed taariikhda waxa uu gulahay u xushay ciidyaanka lagu magacaabo noya oo ka tirsan kooxda kubadda cagta bayd munig sidoo kaleeto bebe difaacii hore real madrid sidoo kale ramos sidoo kale dani alves oo barcelona ahaa sidoo kaleeto marcelo sidoo kale bogba iyo ninka lagu magacaabo makalele sinadin iyo weliba ronaldinho ayuu u xushay qadka dhexe sidoo kaleeto ronaldo iyo weliba benzema waa labada weeryahaan waa shaxdiisii uu dooran lahaa haddii uu tababaro noqon laha ama shaxdiisii ugu wanaagsan taariikhda ama ciyaaryahaanadii aadka ugu jeclaa markii dabcan markii la eego marka karim benzema ayaana shaxdan ka reebay ninka lagu magacaabo lionel messi oo ay ku xifaaltami jireen kooxda kubadda cagta barcelona guudahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya nolol